لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكريت أن يطلع الناس عليك وكريت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن رابطة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال ataytu rasuul اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalama faqaal ji'ta tas'alu can ilbir qultu nacam qaala istafti qalbak albiru madma'anat ilayhi اnnafsu wadma'ana ilayhi اlqalb wاlithm ma axaaka fi اnnafsi wataradada fi الsadr wain aftaaka annaasu waaftauk xadiidu xasan rawaynaahu fii musnaday ilimaameyni axmed ibni xambalin wadarimiy biisnaadin xasan alxadiidu thaaminu walcishruun can abi najiixin ilcirbaad bni saariyata radia allahu tacaala canhu qaal وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمل عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة فإن كل بدعة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليصير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي زكاة وتصوم رمضان وتعج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم الجنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم ilaa xasaa'idu alsinatihim rawaahu tirmidiy waqaala xadiidu xasanu saxiix alxadiidu thalaathuun can abi taclabata alkhushuliyi jursim ibni naasir radiya allahu tacaala canh can rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama qaal in allaha tacaala farada faraa'id falaa tudayicuuha waxadda xuduudaa falaa tactaduuha waxarama ashyaa falaa tantahikuuha وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قدني وغيره cashirkaan cashirkii sideedaadu wuxuuna kamid yahay cashiradii inoo socday ku saabsanaa alaxaadiis fi larbaciina lilimaam nawawiyi raximahullah cashirka toddobiya xadiidka toddobiya labaatanaad ee casharku ka bilaabanayo waxa weeye saxaabi jeliya nawaas ibni samcaan la yihaah wuxuu ku saabsan yahay waxa biri iyo ismi la yihi waxaa jira ashyaa ama magacyaal guud oo ama waxa san oo dhan baa guda gala ama waxa xun oo dhan baa guda gala markaad maqashid shar markaad maqashid ismi markaad maqashid macsiya markaad maqashid sayida waxaa guda galaya waxa xun oo dhan cashirkan cashirkii sagaalaadi cashirkii sagaalaadu kolkaad maqashid masalan taaco ama biri ama khayr ama xasana waxaa guda galaya waxa wanaagsan oo dhan kolka saxaabigan jaliilka nawaas ibnu samcaan ayaa rasuulka u yimid labadaasu weydiinayay biri maxaa la yihaha ismina maxaa la yihaha markaa tacaariif iyo tilmaan lagu garto ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga u sheegay qaala alimaamu nawawiyu raximahullah alxadiidu asaabicu walcishruun xadiidkii toddoba iyo labaatanaad can inawaas baa laga wariyey ibni samcaan samcaan wiilkii ahaa nawaas radiya allahu ilah raalli ha noqdo tacaalaa rabbi koraaye canhu nawaas xaggiisa can inabiyi subanaa xaggiisa ayuu ka wariyey sala allahu naxariis allaha calayhi subanaha korkiisa wa calaa aalihi inta rumaysan raacday korkooda eeba naxariisa ku badiyo wasalama nabadgelyo allaha ku badiye qaala in nabigu yihi ba waxaa maqlayey nawaas ibni samcaan ama ka wariyey nabiga wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam albiru waxa samafa la yihaa xusnu lkhuluq dabeecadoo wanaagsan kolkaa beriga xusnulkhuluqa waa ka ballaaran yahay waana ka baacibnoon yahay laakiin markii beriga la dhex galo inkastoo waxsan dhammaantii beri lagu magacaabayo haddana khusmul xunuqa inuu muhim weyn yahay ayaa meesha ka cad alxaju carafay lamidka isagoo xaji arkaan kala leeyahay carafa niyadii baa ka horeysa niya arkaantii kamida oo dawaafkii baa kamida oo sacdigii baa kamida oo tartiib baa kamida mucdamil arkaan wuquuf carafaa kamida maca daalika nabiga xajka hawlihiisii wuxuu ka soo qaaday ahlusi geliyey wuquufka carafa alxaju caraf tanna waa sidii oo kale wailaa berigu xusnulkhuluq kaliya maaha wanaag dhammaantii baa wada guda galay laakin xusnulkhuluqu inuu aada u daran yahay baa lagu tusay albiru samafal xusnulkhuluq dabeecadoo wanaagsan wey xusnulkhuluqu waxaa weeye dhaqanka adiga iyo allah ka dhaxeeya ama adiga iyo addooma ka dhaceeya inaad si macaan u gudatid oo wanaajisid wey weligaa cunfi iyo qahar iyo adeyg iyo cadaadin adaan wax ku raadinin si lutfi iyo naxariis iyo deganaan leh aada dhaqankaadii alla ka dhexeeya u gudatid ee cibaadada adiga iyo addoomaha wixii dhexmara ee beexa ee shiraa ee guura wadahadala aad iyadana macaanaysid xusn khuluqu waa ka albiru waxa samafala xusnu lkhuluq dabeecadda wanaageeda walismu ismina waxaa maa shayga xaaka hoola fii nafsika sidee buu u hoolaya adiga naftaada waxu markaad samaynaysid fikirkaad ku fikiraysid marna aad ka laabanaysid marna aad ku dhaqaaqaysid adiga naftaadiibaaba xarba iskula jir lama maha markaa khayrka khayrka markaad samaynaysid adaan cidna wax u sheegin shakina ka qabin walwalna kugu jirin baa toos iyo dhireean samaysaa markaasaa ummadda wixii khayrkaan kugu ama kugu maqashana kugu jeclaataa laakiin wax markaad aragtid in naftaadu kasoo taagan tahay adigaba aad diidan tahay ma yeeshaan maxaad fashaa ismi wey awal ismu xuma waxa weeye maa xaka waxa hoola fii nafsika naftaada waxa hoola ee markaad samaynaysid aadan degdeg iyo fudayd ku samayn ee baqdin iyo lug hore uqaad waxaa kugu kalifa oo wakarihta aad nacdid an yatalica inuu ogaado caleyhi korkiisa annaasu dadka wixii in lagugu ogaado inaad ama samaysay ama ku tacabjirto aad diidayso eed qarinayso eed la dhuumanayso khayr male kolkaa wax la qariyo qurun baa ku jira waa run amaa waxa wanaagsan adna inaad qarisid ma jecaysid sababta waxa wey waaba fiican yahay wixii hadduu fiican yahayna ilaahay iyo addoommadaba raalli bay ka yihiin dhibkaaga kaaga imaanaya male wax kugu dhiiriyo oo kugu jeclaada waxaan ahayna ma jiraan idan ayaanba qarini laakiin waxaa kan ismiga tilmaantiisii waa ka qul ismi waxaa la maa maaxaaka waxaa hoola fii nafsika naftaada hoola oo wakariita aad nacdid an inuu ogaado caleyhi korkiisa annaasu dadka riwaahu xadiidka waxaa wariyey muslimun imaamu muslim baa wariyey riwaayo ka duwan kana fidsantiina waata wacan waabisa waabisa xaggeed waxaa laga wariyey ibni macbad waabisihii ina macbada radia allahu rabi raalli ha noqdo tacaala rabbi koraaye canhu waabisa xaggi qaala waabisa wuxuu yihi ataytu aniga waabisa bnu macbada ayaa waxaan u imid rasuulallah alle rasuulkii baan u imid sala allahu naxariis allaha badiyo rasuulka korkiisa wa aalkiisana naxariisiya nabadgeliyo korkooda allaha ku badiyo wasalama allaha nabadgeliyo fa qaala abise wuxuu yidhi markaan rasuulka u imid anigoo danta iyo su-aashaan la imidba anaan sheegan ayaa rasuulka fa qaala yihi ji'ta waa timid tas'alu inaad i iweydiiso canilberi baad u timid in waxyi nabiga u helay ayaa laga yaabaa ama shanqaru u maqlay kolkaa isagoo weli su-aali maa nabiga ka hor dhacay jiita waabisa waa timid sawmaa ah. tas'alu inaad iweydiiso can ilbiri waxa biri la yihaah inaad iweydiisaad u timid sawmaaha qultu waxaan idhi buu yidhi naam saasaan u imid qaala markaasaa nabigu yidhi istafti qalbaka qalbigaaga ka jawaab weydii sidaad uga jawaab weydiin waxaw waxa naftaada iyo qalbigaaga labadaba samayntiisa ay jecel yihiin ay ku xasilan yihiin ay ku degan yihiin biri baa la yihaa waxa naftaada hoola ee qalbigaaga ku laablaabta ee idin ogaatay uusan jeclayna ismi buu noqonayo idan qalbigaaga weydi jawaabtii adigaa iska helaya kolka markaad dib ugu noqoto axwaashaada wax alla waxa wanaaga naftaadu iyo qalbigaaga waa jecel yihiin inay sameeyaan dhibaataiyo walwalna kuma qabtid laakiin waxaa markaa samaynayso adiga naftaada ayaa qalbigaaga dagaal kugu haya oo wixii ayaa diidan tahay kiibuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u jawaabay qaala nabiga wuxuu yihi istafti waadise waxaad weydiisaa qalbaka qalbigaaga jawaabta biriga iyo ismiga weydii markii qalbigaaga weydii la yihi baa loo tilmaamay albiru samafal waxaa maa shayga idma-anad ay xasiiso ilayhi isaga samayntiisa annafsu ay naftu ku xasiiso oo wadma-ana uu ku xasilays ku nagaado ilayhi isaga alqalbu qalbigana uu ku nagaado xaasaa biri la yihaah walismu dembina maa kii way xaaka hoola fi nafsi naftii buu hoolayaa oo welwel iyo yeel iyo hayeelin muu waktiga kaaga lumaya wataradada waa laablaabanaya ma yeeshaa mase waa iska daysaa fi sadri laabta gudaheeda uu ku laablaabanaya kolkaa wain aftaaka naasu dadkuba inuu fiican yahay ha kuu jawaabo oo waaftawka ha kuu jawaabeen ee weli laabtaada iyo naftaada wixii kuma ay qanacsana walwal iyo walbaar baad ku qabtaa kolka ismina waa ka wal waxa weeye maaki xaaka hoolay fi nafsi nafta gudaheeda hoola oo wataradada noqnoqda fi sadri xabadka wain aftaaka walow aftaaka haba ku jawaabo annaasu dadka waa aftawka tawkiid wey dadka calaa xusnihi waxa inuu fiican yahay haba ku jawaabeen kaasaa noqonay xadiidun xadiid wey xadiidkaasoo xasan oo wanaagsan hawaynaahu imaamu nawowi wey xadiidkan waanu warinay dambe kan waa biso wey fii musnaday limaamayn laba imaam musnadkood gudihii baanu ku warin oo isku yaal labada imaam ninka hore waa axmed ibni xambal imaami ahli sunna wey ninka labaad waa daarimi imaamka daarimi la yidhaahdo wey labaduba labadooda kitaab oo kana musnadu daarimi baa jira iyo musnadulimaam axmed ibni xambal awsac kitaab min kutubil xadiidi wey kitaabka labadaa kitaab ayuu xadiidkan ku yaalaa waabisa biisnaadin buuna kula yaalaa isnaadkaasoo xasanin wanaagsan kolkaa labadaba xusnulkhuluqi ayay ka sheekaynayaan ama biriga iyo ismigay ka sheekaynayaan alxadiidu saaminu walcishruun xadiidka sideed iyo labaatanaad can abi najiix najiix aabii xaggii baa laga wariyey abi najiix magaciisii waa kan alcirbaad ibni saariya radiya allahu ilaa raalli ha noqdo tacaalaa rabbi koraayo anhu cirbaab xaggiisa allah raalli ka noqday qaal cirbaab wuxuu yihi wacawana waxaa maalin maalmaha kamida nawaaniyey rasuulullah alla rasuulkii baa nawaaniyey sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkii iyo waaalihi inta rumaysan raxday wasalama nabadgelyo allaha ku badiya mawcidatan waanuu nabiga nawaaniyey weenadu yaa baylahay aad buu nabiga maalinta noola hadlay mawciyadaas mawciyadii buu tilmaamay cirbaab wuxuu yihi wajinad waxaa cabsatay minha min ajliha mawcidaduu maalinka rasuulka nawaaniyey daraaddeed alquluubu laabta cabsatay wadarafad waxaa ilmaysay minha min ajli lmawcida mawciyada daraaddeed waxaa la ilmaysay alcuyuunu indhayaal riwaayo kale موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون markii aanu yaabnay aadna nabiga uu noo waaniyey oo uu yihi laqad taraktukum cala albaydaa wadda cad korkeed baan idinka tegay layluhaa ka nahaarihaa habeenkeed iyo maalinteedii isku mid yihiin usan laa yaziiqu ka weecanayn anhaa wadada ila hali inkaar minay ku dhacday maaha goortuu nabiga waaniyey ayaa asxaabtu dad caqli badan bay ahaayeen isyar taabteenoo waxaa la yihi waanadatan caadi maaha waxaan waa dardaaran rasuulkuna waa socdaa adduunyaduu ka socdaa waxana waa dardaaran kolka intaynu dib ugu warceynay rasuulkaan dhacno mawcidadun caadin maaha ee waxaa rabna hadallo kooban oo dardaarana dardaaranka wayska mawcido laakiin wacdiga waa ku urursan yahay waana ka culus yahay kolkaa xibno googo-an nooga dhig faqulna cirbaadu haddaan asxaabtii nahay waxaan idhi yaa rasuul allah ilaa rasuulkiisiiyo kaanahaa waanadan maanta aadna waanisay waa iyada oo mawcidatu muwadicin nin anbabaxayo wax sagootinaya waanadii oo kale ayay tan u egtahay tahay caadi maaha ee fa awsiinaa intaad waanadii dib ugu noqoto shakli dardaara nooga dhig oo siday u kala ahamsan tahay ashyaada noo rakib kolka waxaad nafaraysid iyo waxaad diidaysid labadaba si kooban noogu sheegu markii sida asxaabta ay u cosotay iyagiina ay dareemeen nabiguna wixiisa dardaarnunbuba iska aha calayhi salaatu wasalaam faqulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah alle rasuulkiisiiyow kaanaha waanadan waa iyada oo mawcidatu muwadicin mid wax sagootinaya waanadii ah ee fa awsiinaa noo dardaaran markaa dardaarankii nabiga qorshay buu kusoo koobay kan wuxuu nabiga dardaarmay qaal wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yihi uusiikum waxaan idin dardaarmayaa bitaqwallah alla ka cabsidi wixii ma'muuraada oo la guto wixii manhiyaada oo laga tago saasaa rabbi looga baqaa taqwadu waa sida oo inaad ma'muuraadka gudatid lagu faray manhiyaadka lagaa reeba inaad ka dheeraatid uusiikum waxaan idiin faraya bitaqwallah alla cabsidii casa rabbi addoommadii ka adka wajalla weynaay ka waa midda wa usiikum bitaqwallah taqwallahi dabadeed waxaa wey waxalla wixii la rabo oo dhan ayaa taqwo ka dambeeya haddaan mar taqwa jirin aakhiro kaa horraysood ku hiratay ma jirto kolka aakhiro o dhan waxay ku dhan tahay taqwalla adduunyadiina maxay ku dhan tahay wasanci ismaqlid iyo wataacati tala yeelid intii allays baday meel ku wada nool qows hadday yihiin iyo qaran hadday yihiin xukuumo hadday yihiin inta markaasi meel ku wada nool ay dantoodu isku darsan tahay waa inay ismaqlaan isna tala yeelaan saasay dantoodu ku gudmaysa kolka laba qof ka badan badaayo laba hadday yihiin asayan ismaqlin isna waryeelin u qaadi maayaan kolka adduunyaduna hawlaheeda waxay ku meel maraan ismaqlidda la ysmaqlo iyo daacada talada la iska yeelo kolkaa nabiga adduun iyo aakhiro labadaba labada erey buu ku dhameeyey aakhira wuxuu ku dhameeyey uusiikum bitaqwa allahi caza wajala adduunyadiina wuxuu ku dhameeyey wasamci wadaaca kolkaa waa min jawaaci lkelim jawaamicu lkelimtii bay kamid tahay alatii uutiya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alle rasuulkii xaggeeda laga siiyey kolkaasuu markuu nabigaa sama wadaaca ka hadlay buu sheegay shardi inayyanu ahayn qofka markaasi dadka u sareeya xukumaya inuu reeraha la rabaya kolkaasaa rasuulka tala la qabta dadkii ugu fogaa buu tilmaamay weliba nabarkii aragtidii markaasi carabta tiilay cabdi addoon milkiga bani aadam leeyahay weliba riwaayaadka qaar xabashi bay ku darayaan kolka waxaa aad agtooda baciid una ahaa in cabdi xabashi addoon milki ah tala inuu qabto waktigaas kolkaa dadkan timaaha adag nala badan bay joogaan laakiin xabashi waxaa loo yaqaan qaybtan iyo dariska markii nabiga uu soo hadlay tani waa wax kamida min calaamaati nubuwa markuu nabiga cabdilxabashiyun lahaa iyo haddeer waxaa laga joogaa kun iyo afar boqol oo sano kolka cabdi xabashi oo talinaya haddaan arkay mudis loo wareeyo waa qawskii la sheegay marka cabdi xabashi ah oo xukumaya qureeshtu baciid kulalbucdi bay leehay inuusan suuragalayn markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam abdi xabasha inuu idin xukumayo idinlama ah kaasba gambarka ha ku fadhiisto ama ikhtiyaar iyo doorasho ha ku yimaado ama iqraab iyo afgambi ha ku yimaado kolka laa yuhimu man yaxkum qofka xaakimka gambarka ku fadhiya noociisa waxba qiimaa male waxaa muhima qawaacidulxukmi dhaqanka meesha yaalawa haddii qofka meesha fuulo islaamnimo wax ku xukumayo wax kaa maqan lamaa xukmi u dhashay male mar laa tadlimuuna walaa tudlamuuna xaqii haduu oogan yahay oon adigana lagu dulmaynin oon dibidaal aqdara lagu geysanayn xaqad leedahayna uusan dulmayn laa tadlimuuna walaa tudlamuun kolkaa qofkii rabaa gambarkaa ku fadhiyo ama xabasha ku fadhiyo abdi oo laleeyahay ama xura ku fadhiyo xukunku markuu dayacan yahay ka meesha ku fadhiyaa dheerku u dhashay qiimi male markaa wax haayo waxay lamid tahay xataa yarijalka marufisa milkhiyaad oo kale ba iyagu markaa u arkayeen oo waxay lamid tahay man banaa lilahi masjidan ka mifxasi qada shimbirkaan dabada la yihaah ama wiira wiirada intuu ilmo dhigta waa iya intaa in la leego masjida qofkii sameeya bana allahu lahu baytan fi ljana xadiid rasuulku jannada aka looga sameeya kolkaa masjid intay shimbir ilma dhigata leeg ma jiro waa intaa samayna ma jiraan laakin ha yaqiinigii masaajidkaa lagu tusay kala waa sidii oo kale ninkaas oo inuu madax noqdo aydaan filayninba madaxa idiin noqdeen idinku dad ismaqlaan noqdo isna adeeca maqla kolka xukunka kii labaadu wasamci maqlin waxa talinayaa la maqlo wadaacati warkiisa la yeelo kolka midkaan warkiisa la maqlayo la deecayo isagu laka shardi buu leeyahay rasuulka wuxuu yihi inama aacatu fi lmacruuf wadaad saxaabiha ayaa niman yaroo goosana lagu daray isagii madax buu nabiga ka dhigay intii kale ninkaa maqla buu yihi wadaadku waa dabeecadkooda waa xanaaqay dab liisoo sidiyi dab baa loo siday kulligiin wadagala buu yihi iyagii baa qaarna yihi nabiga ninkaana deeculiyay dabka aan galno qaarna wuxuu yihi see dab u galayna waxaa nabiga u adeecnay u rumaynay u raacay ujihaasoo dabka cararma dabkaan ka careeyay miyaan galayna iyagii baa laba laba nin ku qamaamayo dabka oo le waa in la adeeca ninkana samcu wadaaca layna faray iyo qaar ka gobanayoole war ma aha sidii laysu gabgabanaye laysaga horjeeyo dadkii baa bakti wadaadkiina aradii baa dilisay nabad baa lagu soo noqday nabigaa warkii loo keenay intaasaa dhacday wuxuu yidhi law dakhaluuhaa dabka intuu shidnaa hadday geli lahaayeen lamaa kharajuu minha ilaa yawmi alqiyaama inama taacatu fi lmacruuf qofkan waa xukumaya ee alla adeeca laleeyahay wuxuu ku hadlay shareecada waafaqsanaado hadduuna isaga ku hadlo waxa shareecadii waafaqsanay laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq adoogaa iyo habarta axad kala dhaafa ka yeeli maysid waxaad adi alla ku kala dhimanaysa kolka inamaa taacatu fi lmacruuf kana waa in wuxuu ku talinayo waxay shareecada ogoshahay noqdaan hadduu rabo makruuba ha noqdo muxaram yuusan noqoni markuu wixii uu ku talinayay sidaa noqdo asaafu wataacahu wain walow taamana ha madax noqdo calaykum idinka muslimiintaa korkiina cabdun addoonba madaxa idiin noqdee kuwa ismaqla ee istara yeelaan noqdo intaa markuu rasuulka labadaa ma'muur sameeyey ayuu calayhi salaatu wasalaam ka digay dhibaatooyinka soo socda uuna tilmaamay ninka noolaada marka rasuulku dhinto hoogaa xukunkii waa fardhaya dad markaa isku mida ayaa xukunkii qabanaya muran badan baa kolkaa bilaabana murankaa markaa nabiga uu ka taliyay calayhi salaatu wasalaam muran diinadu wuxuu rasuulku yidhi fa inahu arrinku wuxuu yahay man ruuxa yacish noolaada oo minkum dadkiinaan kamida fasayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan muran kasiiran fara badan muranka markaa nabigu uu ka digayo muran diinadu adduunyadu muranba male adduunyada wacyan muran u wacay ninkii raba beer buu tabcanayaa muran la-aan kii raba ari buu dhaqanayaa muran la-aan kii raba loo buu dhaqanaya kii jeel dhaqanaya kii dukaan samaysanaya kii beex mushtar noqonaya kii shaqaalo noqonaya muranba adduunyada kama dhis qofba wuxuu rabuu samaysanaya cid ku caarimaysaa male murankan lagu kala dhintay waa muran magac diineed wow waxaan waa banaan waxaan ma banaana waxaan waa sunna waxaan waa bidco halkaasaa muran badan ka iman doona xalligiisu waa maxay facalaykum bisunnatii hanaad ku garan muranka muran diineed inuu yihi aysan muran adduunye ahayn ninka aqalisa dhagaxa iyo ninka gulikeeti dhista iyo ninka mitir kuba bere dhista iyo ninka mindul malaas muran ma yahay nin la arkaba duruuftiisa iyo maskaxdiisa awoodiisa intay gaartay iyo wuxuu jeclaad aduu samaysanaya cidna kala tashan maayo wax la murmaayana male wuxuun talo u sheega maahaan murankan dhimashada keenaya kii diinta wey xalligiisii nabigaa loo noqonaya markii wixii laysku qabto waxaa la oranaya nabiga waxa kan muxuu ka yidhi kolkaad miranka aragtaan fainahu arrinka wuxuu yahay man ruuxaya yaaish noolaada oo minkum raggiinaani maqlaaya kamida fasayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan isdabamar kathiiran fara badan fa calaykum waxaad laasimtaan oo ku dul socotaan bisunati aniga rasuulka oo waddadaynan idiin jideeyey een maray mara meeshaa nabiga wuu cadmay ikhtilaafaad arki doontaan buu yihi laakiin meeluu carabka ku dhuftay oo yihi wasataftariqu ummati ummadayda waxay u kala bixi doontaa ilaa halaatin wa sabciina firqa saddex iyo toddobaatan kooxood oo iska soo horjeedan ummaddu noqon doontaa markaasaa la yihi marka saddex iyo toddobaatan ummadda u qaybsanto yaa quman firqa waaxida midun baa ka quman laba iyo toddobaatan kale waa qalluucay kolkaa mid hadday qumanta intii kale qallacay kii baa la isku kii waa tuba nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam firqada quman maxaa lagu garanaya wahya alatii takunu calaa maa ana calayhi waasxaabi alyawm waxaa laisku hayaaba diin hadduu yahay aniga nebi maxameda iyo asxaabtayda sidaanu maanta nahay dadkii waafaqsan marka nebi maxamed iyo asxaabtiisa sida waxay ilma muran baa ku jira madhabtoodu mashaaficiya ahaye mase xambaliya mase xanafiya mase ma ahay ariiqadii nebi maxamed maxay ahayd maqaadiriya mas-alciya hidmada muslim baa la magac ahaan manhajna alkitaab wasuna quraan xadiis baa jiri magac waxaa jira muslim keliyat magac labaad ma jirin manhajna mid baa jiray alkitaabu wasuna kolka wixii kitaab iyo suna xadiidka iyo qur-aanka waafaqsan yaa noqonaya firqadii magac kale looma sheegin meelay joogtana lama sheegin waa qolada midabkaale ama magacaale ama meeshaa joogta lama oran waa qolada haysata waxaan aniga asxaabta maanta haysana wey maxay hayseen nabiga asxaabta alkitaab wasuna qur-aan iyo xadiis labada keliya ayaa intuu nabiga noolaa la markuu dhintayna labadoodii buu ka dardaarmay taraktu fiikum maa in tamasaktum bihi lam tadlilu bacdi abada alaa wahuwa kitaab llahi wa sunnati waxaan idinka tegay wadda haddaad qabsataan aydaan hallaabaynin waana kitaabkii eeba cirka kasoo dejiyey iyo sunnadii aniga aan ku bayaaniyey qawliga ficil kolkaa marka waxa laga hadlaya diinu yahay marka waa gaabanya haddaan hawo jirin oon meesha hawe lagu wadin diintu waaba iska caddahay marjaceediina waa cad yahay ma'muurna waato waxaa rabbina yidhi wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila llah fain tanaazactum fii shayin faruduuhu ila llah waxaad ku murantaan kolka qur-aankii baa yaal sunadii rasuulkii xadiiskiina waa taallaa kolkaa labada xaqdoona en dana kala lahayn en jahli iyo dalaal meesha ku jirin waxay isweydiin karaan iyagoo degan oon ama ikhtilaaf intaa ka badanba ha yimaadee xalliga waa wadadii rasuulka loo noqdo fa calaykum waxaad laazimtaan bisunati aniga wadadan aan maray sunno wadadii nabigu maray wa sunati alkhulafaa'i araashidiin khulafaa raashidiin buu nabiga isku daray khulafaa raashidiin afar baa mujmaca abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali afarta inay khulafaa uraashidiin yihiin mujmac baa lagu yahay muslimiinta o dhan baa ogol ama ah, iyaga doorashadoodii madaxnimadoodii baa la ogolaa ama xadiid kale oo khasistaa baa la helayaa ama xadiid nabiga xadiis tirmidi uu wariyey mudduu sheegay alkhilaafatu bacdi halaathuuna caaman xaniifnimada aniga iga farcantay mahadkayga iyo wadayda lagu soconayo cimrigeedu saa uma dheere waa soddon sano nabigay soddonkii sanaa loo dabagalay abubakar laba sano iyo nus cumar toban sano iyo waxooga cusmaan laba iyo toban sano buu hayay cali afar sano iyo waxooga lix bilood markay hambeeyeen xasan ibni cali baa hayay waa dhamaatay mucaawiya taladii qabtay isagii naftiisii baa yidhi waxaan u horeeyaa nimankii nabigu sheegayihi khilaafaduna soddon sano ay soconaysaa wixii ka dambeeyana boqor dadka qalqallacayuunbaa xukumi doona kolkaa boqoradii dadka qalqallacayay ana awalu lmuluuki alcaduum boqoradii dadka qanqanuunayay kii koowaad baan ahay muxuu ku gartay saxaabi buu xadiidkaana waa yaqiinay soddonkii sanee nabiga kasoo bilaabatay baa ka dhamaatay korkay soddonkii ka dhamaatay buu yihi boqoradii iska laacda maayaan kaw ahay buu yihi nin xakiimu ah mimbarka intuu fuulay buu yihi inahu lam yaatikum qablii ilaa man huwa khayru mini kama laa yaatikum bacdii ilaa man huwa sharu mini inta la ysugu dhacay oo xasrina ay taladii uga tegay caamal jamaaca sanadigaabaa dhacay yaa muslimiinta oo dhan mucaawiye ku kulantay markaasuu madiine fuulay caasimat lmuslimiin gambarka dadkii buu la hadlayaa wuxuu yihi waxaan idiin sheegayaa hortay raggii idin yimid gidigooda iga firaayeen ee gambarkaan idinkala hadlay nabiga kasoo bilow abubakar ku xiji cumar ku xiji cusmaan ku xiji cali ku xiji iyadaa caasimatu lmuslimiin ahayd inahu arrinka waxa weeye lam yaatikum qabli idinma iman ilaa man huwa khayrun minii kan iga fiican baa gambarkaan idinkala hadli jiray oo idin xukumi jiray oo nabiga khulafaa raashidiina kamaa laa yaatikum bacdii kalaasay hasugina ilaa man huwa sharun minii soo runtii ma isagaaba saxaabi ah wiilkiisii buu taladii udhiiba oo iska hardaana saxaabin aanan ahayn welibaa saxaabtii ilaahay joogtay kolkaasuu yidhi nin iga shar badan nimaan ahayn dabadeed arki maysaan kolka qolada nabiga uu ku daray ee tiri wadadaydii iyo wadada nimanka khulafaa uraashidiin afartaasa ijmaac lagu yahay wixii ka soo haray ijmaac laguma aha kolka afartaas waxaa sidaa loo leeyahay markii la isla noolaa asxaabta waa ka rajaxanayn afartood haddii la isla noolaa nimankan casratu mubashiriintii bay ku jiraan dadkii nabiga ka rumeeyey bay ku jiraan khadawaadkii rabig nabi uu duuloo dhan dadkii ka qayb galay ku jiraan kolka asxaabta markii la noolaa nafteeda bay ka rajacnaayeen kolkuu nabiga dhintayna taladiibayba qabteen kolka aniga iyo nimankaa khulafaa raashidiin la yihaha wadadaanu maray diin marka lagu hadlaayo wadadaasaa xukunta dadka oo la maraya fa calaykum waxaad laasimtaan bisunati wadada aniga aan maray wa sunati alkhulafaa khaliifyaal wadadood arraashidiin iyaga lafahooda dadka iyaga xanuuniyaan almahadiyiin ama almahdiyiin iyana xageeda laga hanuuniyey caduuqaniina caleyha sunadaa korkeeda binawaajidi gaws dambeedyada kolkaa markay asxaabtu tiri faawsiina afar shay buu ka amray baynu nidhi ka uusikum bitaqwa allah laba wasamci wataaca فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أمر عليها بالنواجد أفر وحول وإياكم ومحدثات الأمور kolka dardaaranka wuxuu ka koobmaa saddex la isfaray iyo mid la iskala dagaalamay saddexda la isfaray taqwa allah wasamci wataaca wa calaa tariiqi rasuuli walkhulafaa'i raashidiin saddexdan waa la isfaray wa iyaakum wamuxdathaati lumuuri wax aan maanta joogin laakin kadib iman doona magaca diin huwan kaas waa idinka digay maxaa jira diinna bay ka dambaysay ma jirto diini waxay dhamaatay nabigoo nool liqawlihi tacaala baa u daliila alyawma akmaltu lakum diinakum markaynu leenahay wuxuusan nabiga oy dib kasoo baxay baa diina so alyawma akmaltu lakum ma beeninayna markaa ilah waxbaa dhiman ma oran alyawma akmaltu lakum diinakum maalinkaa nabiga carafuu taagnaa dabadeedna muddo yar buu noolaa kan wiya sideetan maalmood buu noolaa dabadeed xukun dambe ma soo degin markaasaa rabbi yihi diintiini maantay dhamaystirantay imaamu malik baa yihi wixii maalintii rabbi saala joogay baa diin maa lam yakun yawmaidin diinan maalintaa uu rabbi hadlaayay waxaan diin ahayn falaysa fii yawmina diin maantana diin ma maxaa diina ilaa markuu saalaha ka hor wixii joogay baa diin markaa ka hor bay diinta dhamaata nabigiina waa nebi kadib wixii la yidhahdo shakli diin huwan adduunyadu waagaa kadib bayba baqaan gaartay kuma jirto adduunyada bidca male adduunyadu bidca male wixii la rabay hadeer la sameeyaa waa loo baaxin laakiin diinta bidcale wixii waktigaa loogaa waxaan ahayn waiyaakum idinka iyo waxaan u kala digayaa wa muxdathaati alumuur falayaal kuwooda dib laga keeni doono magac diin huwano dadkuna ajir ku doonayo aan diintana waafaqsanayn kolkaasaa nabigu magac u bixiyo bidca fa ina kula bidca wax bidcee la bilaabay diinta ka gadaal kulligii dalaalatun baadinimo maxaa yeele wax alla wixii lasoo qadaaba labuun buu noqonaya qeyb saddexaad mal ama xaq buu noqonaya ama dalaal buu noqonaya xaq goor buu noqonaya hadduu waafaqsan yahay wixii intii nabiga joogay jiray xaq baa la oranay ilaah wixii ka sugnaaday nabiga wixii ka sugnaaday wixii labadooda ka sugnaaday wixii waafaqsan xaq buu noqonaya wixii waafaqi waaya balaa looma diidi karo wasadaqa allahu id yaquul famaada bacda alxaqi ila balaan labada un baa jira waxsaas ayaamar haddaas yaa xaq iyo baatil ka cabirtaana waa labo wixii illa iyo rasuul ogaayeen waa xaq waxayan ogeyn ee gadaasheeda sameeyeyna baatil buu noqonaya markaa diintaynu ka hadlaynaa dunuubiga ka hadli mayo nabigoo meel baa yidhi calayhi salaatu wasalaam iyagoo niman beeray oo geedaha ah yaqaan yaqaano ushintiriyo habeenka abuurka la samaynayo waxaa yaqaan jiraan ayaa nabigu marka baajiyo yidhi haloo kaadiya hadhow baa la samayn doona marka loo kaadiya waktigii nabiga u yidhi hala sameeyo la sameeye beertii baa ba'day waa layska agaan rasuulallahi waktigaasaanu abuuran jirnayo waktigaan abuuran jirnay waadigii dib u dhiga yidhi dib baan u dhignay waana baabaaday beertii antum aclamu minii biumuuri dunyaakum buu yihi maanta kadib haygala tashanan markaad arigiina iyo beerihiina iyo aad abuuranaysaan adduunyadiina hayweydiinina idinkaa taa iga yaqaan sawrintiima hayakala aqoyn xaqa antum aclamu minii biumuuri dunyaakum dagaalkii beder markii la galay iyo dagaalkii uxud markuu dhacay labadaba dagaalkii uxud markii ay quraysh iyo yahuud iyo khotafaan iyo carabi isqabqabsatay ghaswatul asxaabtuna ay yar tahay salmaan baa teliyey yaa rasuulallahi dad yar iyo dad badan hadday dagaalamayaan dadka yar god bay qotaan buu yihi godkaasay galaan wixii madaxasaa usoo dayana leed bay ku dhuftaan iyagaana guulaysta markaasaa magaaladii madiine meeshii laga soo geli jiray god lagu wareejiyey godkiina la dhex galay quraysh markay timid oy godkii aragtay wallahi haadihi makidatun laa tacrifu alcarab bay yidhahdeen waa xeel dagaalo cusub oo khatara carabna aqoonin niman carab ahayn baa sheegay salmaan alfarisi baa sheegay iyadii baa lagaga guulaystay oo lagu badbaaday maderna xumaad ibni lmundir markii rasuulka intuu asxaabta soo raray isagiina baanduula yahay ceelkii beder uu dhankii madiina asxaabta dejiyey dhankii maka xigtayna uu gaaladii u reebay xubaab baa yidhi yaa rasuul allah meesha aadna jisay aadna dejisay ma allah ku faray oo amar eebaad lagu dejisay falaa mucaaradata fii dalik ka hadlid ma leh am bilxarbi walmakida mase xeel dagaal iyo caqli wey markaasaa rasuulku yidhi bal bilxarbi walmakida xeel dagaal wey amar eeba ah war meelna ma aada dejiyey naga wadi meesha buyi xaggee la degaa xagga daari baan ka maraynaa ceelka waa kow dar weyna waa samaysanaynaa biyaha ceelka darkaasaan ku shubaynaa ceesha meesha ku taal dibdigooda waa xabaaraynaa midkeennaa ma ahaan kiina inagaa dabada gashanayna inaga dhaawacayna biyahanaan dhex dhiganayna dagaalkoo noo socda barkadaan ka cabaynaa iyagu biyana cabi maayaan dhaawacna wax heli maayaan waa arrintaa buu rasuulka yidhi marka sidii baa la yeelay sidii baana gaaradii lagu jabiyey xeeshii badan waa la xabaalay mid baa laga reebay kiina asxaabtaa kor degtay biyihiina hadhow nin tacdaan oo dhaawaca ehelka wadaanha loogu rido maya barkad baa la sameeyey weyli badan laga sii buuxiyey waa carfatay waa qabowday dagaalka oo soconaya nin walba caddaay ninka dhaawaca waa lax dhigaya idan waxa taas oo kale ah adduunyadu ibtidaa male waxa laga hadlaayo waa diin nin waa in nabi maxamed looga dambeeya alayhi salaatu wasalaam waxaan isaga ka sugnaaninna diin ma aha diin ma aha dhibaatadeedana qiyaamay soo bixi doonta adduunka haddii laysa qancin waayo qiyaamay dhibaatadeeda soo bixi doontaa uu nabiga sheegay leeyahay dadaan garanayo ummadayda kamida yaa bidx iyo naarta loo wadaaya markaasaan aflabadii dhawaaqaya yaa rabbi ummati ummati ummati kuwa maxaa loo qalloociyay waa ummadaydii anna waan garanayaa buu yihi markaasaa rabbiga oran doonaa inaka laa tadri maa axdasuu bacdaka gadaashaa wixii la sameeyey maxaad ka ogtahay tahay waa loo sheegayaa nabiga maa zaaluu yugayiruuna wayubadiluun adigu markaa dumatay intii kaa dambaysay magacaad ka timid ee muslimnimada ahaa iyo manhajkaad ka timid kitaabu wa sunna labadiiba waa laga leexday magacyaalkaa la samaysay manhajkaa la samaysay nabiga markaasu cusub careenaya fa suxban liman wa wabadala bacdi cadaabka meesha uxun hala geeyo diintan waa wanaageedan ka yimid dadka bedelay dooriyi buu orana waiyaakum waxaan udi kala digaya idinka waa halkaasoo manhiya nabiga bidcawn buu ka digay maamuurkiina muxuuna faray taqwa allah wa samci wataaca wa sunati wa sunati alkhulafaa'i raasidiin saddexdaa waana la faray waiyaakum idinka ummadiiba waxaan u kala digayaa wamuxdathaati lumuur talayaal kuwooda dib laga keeni doono waxaadna ogaataan fa ina kula bidca bidca la arka kulliya dalal rawaa xadiidka abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiixu alxadiidu taasicu walcishruun xadiidka sagaal iyo labaatanaad can mucaad ibni jabal ninkii nina aw aclamu lxalaali waalxaraami min ummati muxamed ninkii ugu yaqiinay mucaad ibni jabal radia allahu canhu rabi raaliha ka noqda mucaad baal mucaad wuxuu yihi qultu waxaan idhi su-aasha mucaad wanaageeda arka yaa rasuulallah axadka wax weydiinayo waa mucaad ibni jabal axadka la weydiinayo waa nebi muxamed su-aashu waxay ku saabsan tahay maxaa janna lagu galaa adaabna looga dheeraada sidaynu su-aasha ugu baahannahay ma qiimayn kartaa soo danteenu oo kooban maaha so rabnaa maaha wixii janna na waxaan baqaqanaa soo wixii naar ma ah, su-aashii mucaadi mijeer baa nabiga inoo weydiiyey jawaabtii nabigeena caada dhagaa ku qaad qaala wuxuu yihi mucaadi ibnu jabal qultu waxaan idhi yaa allah ilaa rasuulkiisiiyo akbirnii waxaad ii sheegtaa bicamalin camal ii sheeg yudkhilnii igeliya aljannata camal janna igeeya ii sheeg wayubaacidnii iga fogeeya can innaar su-aal ka qiimo badan oo ka fiican xaggee ku aragtay ma moodaa inaga inaynu maaadirsanay oon idin wadaerga noo soo weydiiyo waxa lagu janaqayo naarna lagaga fogaado markaa muslimiintu isku mid inay tahay isku dan tahay isku rabbi tahay isku rasuul tahay isku dan iyo dabeecad iyo diin tahay tanaad ku garanaysa ina almu'miniina ikhwa runnimadeeda tanaad ku garanaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo u hambaliyeeyey mucaad intuusan u jawaabin bu qaala nabiga yihi laqad waxaadhaba saalta noocaas inaad weydiisay can cadiim waxweyn baad weydiisay wax janno lagu tagaa wax sahlan ma noqon karo adaab wax looga badbaadaa wax sahlan ma noqon karo kolka hadday su-aashu fudaydkaaga timid su-aal weyn baadi weydiisay laakin inahu su-aalkaadi weydiisay layasiirun waa fudud yahay dadkao dhan ma wada ah calaa man yasarahu llahu tacaala caleyh kolka rabbi waa arrintii subxaanahu caza wajal markuu addoomihiisa qaybinayay ee uu lahaa sanuyasiruhu lilyusra sanuyasiruhu lilcusra ama man bakila wastagnaa wakadaba bilxusna fasanuyasiruhu lilcusra qoladii horena ama man acdaa wataqa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra markaa jannada iyo wadadeeda umad ba alla uma abuuray markii hore loona sahlayaa shaqadeeda horena buur baa laga saaraya naar baa markii hore loo abuuray iyadana waxa u sahlan sida kuwa daacada iyo salaada iyo qiraatul-qur'aan iyo masaajid aadida ay kuwaan ugu sahlan tahay ba iyaguna munkarka ugu sahlan yahay waxaa ku culus inay masaajidka mar yimaadaan ay tukadaan ay wax dhagaystaan wa inahu la yasiirun arrinku waa fudud yahay calaa man ruux korkii yasarahu llahu ilaa u fudaydiyo tacaala ilaa kora caleyh korkiisa marka su-aashii lagu ammaanay mucaad jawaabtii marka waa tanaa maxay ka bilaabata janno waxaa lagu tagay cadaab looga fogaado dhawr shay wey kow tacbudullah ilaahun baad caabudaysa cibaadada waa magaca guud wanaag oo dhan baa gudagalaya kolka ha noqoto shahaado ka bilow ilaa qodax jid laga qaado baa ku keen inta cibaado samayno ay noqotaba shahaadadeeda iyo salaadeeda iyo soomkeeda sakadeeda cadkeeda intoo dhan maxaad u samayn liajli illahi tacaala waxaad kale wax ugu dari maysa tacbudullah allaad caabudi laa tushriku cibaado shirki baa dhaawaca laa tushriku ha la wadaajin bihi alle shay-an wax kale cibaadada markaad samaynaysid ilaa waxaad wax ugu darto ood uxgeliso ood rabbi ku garab sheegta yo yanziin qodobkii koobaado tacbudullah allaad caabudi laa tushriku laad wadaajin maysid cibaadada bihi billah ilaa shay-an waa nakir ahaan bacda nahyi dhacday ama bacda nafyi dhacday ka umum jamiica alashyaa waxa weeye allah malag baadan la wadaajinay walaa nabi baadan la wadaajinay walaa rasuul baadan ala wax la wadaajinay walaa saalix walaa adeebayabarta waxaad alla cibaadada la wadaajin ood kala qaybgelin ma jiro haddaad yeesha sidaasna alla waa ka baxay subxaanahu caza wajal xadiis gudsi uu ku sheegay ana akna shurakaai can shirki man camila camalan ashraka fiihi maciya wagayri taraktuhu wa shirkahu keligii buu ka abuuraya maxaad wax uga dawooda adiga fakamaa khalaqaka waxdahu facbudhu waxda siduu keligii ku abuuray keligii u qodobka labaad waxa wey watuqiimu salaa salaadaad wanaajinaysa salaada inaad tukataa maaha inaad hagaajiso oy salaadaadu noqoto salaad sharciga diinta waafaqsan wixii mutadallabaad ay u baahnayd loo dhamaystiray wixii kale laga ilaaliyey waa inay salaadaadu noqoto qodobka saddexaad wa tu'tiya zaka zakada ayaad bixinaysaa qodobka afraad watasuumu ramadaan bishii ramadaan baad soomaysaa shan wataxuju lbayt kacbadaad ukacaysaa oo u xajinaysaa shantaa shay baa naar lagaga fogaada jannada lagu gala shantii waa maxay waa arkaanta islaamka arkaanta islaamka oo si toosan u qaadato shirkina ka ilaaliso ayaa jannadii lagu fariisiyey cadaabna lagaga samatabaxaa markaasuu usii badiyey rasuulka macaad min caalimu ahaa uma dabadeed buu qaala rasuulka yihi alaa adulluka noocaad ku tusa calaa abwaabi alkhayr dhayntaan baan kuugu daayaa oo jannana lagu gala cadaabna looga badbaado mase khayrku waa albaabyo badan yahay waa ku tusa albaabiyadiisi jawaabtu waxa weeye bala yaa rasuulallah waa u baadnahay kabartayd idinkaastaa la ekaatay in khayrka albaabadiisa lay tusay gidigood waa u baahnahay rasuulka wuu ihi asawmu junna soonka hafudaysan soonkaan kii ramadaan maaha ramadaan shanta hore ku jira waa tiir tiirasha islaamka a halkaasaa noogu soo sheegay watasuumu ramadaan wataxuju lbayt amaa soonkaan labaadee haddeed la sheegaayo waa soonkii tatawuca ahaa kolkaa soonka sunnadaa lama sahlado markaa soontidna gaashaan buu naarta kaaga noqonaya assawmu soonkii junnatun gaashaan cadaabka looga badbaado waa albaab albaabka labaad deeqda la bixinayo sakadii hore maa wax la bixiyaa zakada keliya kama ahe waxaad lagu cadali kartidba inaad muxtaajiinta ku sadaqaysatid oo deeqdibaa cumuum ahaan lagu tilmaamayaa sakadii shantii horey ku jirta ee lagu jannagelayay cadaabna looga samatabaxayay wasadaqatu deeqda la bixiyo ee waxaad heli karteed haban kasto muxtaajiinka iyo fuqarada iyo masaakiinta siisid tudfiu lkhatii'a kafafkaad gashay baktiisa kamaa sidii oo kale yudfiu lmaa-u biyaha uu baktiyo annaara dabka waxaa taqaan baa waxdan aqoon lagugu sheegay khadiicada iyo sadaqadaas isu baktiyaan ma taqaanid waa laba shay oo macnawiya ah. laakiin biyo dabsuu baktiya waa taqaanaa markaad dhuxul biyo ku daadisid shafuuqda ka yeerisay markaaba dhimanayso kolkaa wixii aad taqiinay baa lagugu tilmaamay waxdan aqooqin aqoonin wasadaqatu deeqdi tudfiu waxay baktiisaa alkhatiya kasafyaalkaad gashay adiga sadaqadaad bixinaysay ayaa baktinaysa khadwadaadii eber bay noqon haddaa deeqsi tahay kamaa sidii oo kale yudfiu lmaau biyahu ay u ubaktiyaan annaara dabka waxaa muhima ah iyadana salaada habeenkii lasoo kacay wa tuqiimu salaata tii faralka ahay shantii horey ku jirtay laakin salaatuleilka in la tukado u habeenbarkii lasoo kaco ma waa sahlan ba abadan kolkaasaa rasuulku yihi wa salaatu rajuli ninka tukashadiisa fi jawfileil habeenka bartankiisa uu tukado uma tala nabiga wuxuu akriyey tatajaafa waxaa dheeraataa junuubuhum dhinacyaalkooda canilmadaajici hurdada ayay ka dheeraataa xataa balaga yacmaluun ilaa uu ka gaaray intaa markuu sheego yihi taas oo dhan waa abwaabadii khayrka intaas ba albaab khayr wey kolka haddaad qof mumina tahay intaba inaad kawisaan lagama maarmaan rasuulka markaasuu soo ururiyey uma qaala wuxuu yihi alaa ukbiruka maxaad ma waanan kuu sheegaynin bira'si lamri amarkan islaamnimada la yiha ama amarkan ad weydiisay oo aada tidhi janna wax lagu galaan rabaa naarna looga fogaado madax buu leeyahay amarku hanuud lafdhabar buu leeyahay tiiruu ku tagan yahayna waa jir diwatu sanaam kuruskiisana fiidkoruu leeyahy marka wixii janna lagu galaayo naarta looga badbaadayo nabiga muu saddex meel ka taabtay madaxiisa iyo tiirkuu ku dhisan yahay iyo fiida u sarraysa saddexdaas waad garan kartaa kolka inaan wax madax la-aan noolaan karaa jirin madaxii marka aad ka goysa wixii eberu sidoo kale haddana marka udubdhaxalka la bixiyo wixii waa aguuga ayaa ma taagna isagoo burbursan oo kala daasan oon qiimi lahayn buu dhulka yaallaa laakiin goormuu dhismaaya dhismaya udubdhaxalka marka loo taalo markaasuu nabiga arrintiisa u tilmaamay wuxuu yii alaa ukhbiruka ma waanan kuu sheegaynin bira'si lamri amarkaadi weydiisay madaxiisa wa camuudihi jiirkuu ku taagan yahay wa dirwatu salaamihi kurskiisa fiidiisa mucaad wuxuu yihi qultu dabadeed waxaa yihi balaa waad ii sheegitaa yaa rasuul allah ilaa rasuulkiisiyo qaala rasuulka wuxuu yihi raasul amri amarkaa janaan lagu galay cadaab laga fogaado magaciisa alislaamu islaamnimado marka ku jirin ama si dalloocan ugu jira saad janno ku damacdaa waa idabdaro sida cadaab kaga badbaadaana ma muuqato raasul amri amarkaadi weydiisay nebi alislaamu islaamnimada wey garanay waxamuduhu tiirkuu ku taagan yahay asalaatu wey marka asalaatu cimaadudiin xadiidka laga qaatay waa kana man aqaama afaqad aqaama diin waman hadama afaqad hadama diin amudu wa salaatu wey wadilwatu sanaamihi kuruskiisa fiidiisana aljihaad on iska baabaayo hadda aljihaadu wey uma dabadeed buu qaala rasuulka yihi alaa yukhbiruka mucaalow makuu sheegaa bimilaaki dalika intaynu sheegnay midka xanta kullihii dhammaan intaasoo dhan waxanta waa loo baahanya qultu waxay banaa waa idin sheegay yaa rasuul allah ilaa rasuulkiisiyo saaqada rasuulka wuxuu qabtay bilisaani carabkiisa carabka intuu soo bixiyey buu dhab siiyey kolkaasuu waqaala nabiga yihi kunfa calayka haada kan ma iska karta albalaau muwakalun bilmantiq carabkaa loo wakaashay fitna waa yeelkeeda carabkaa alfitnatu fiida wada wa ashaara lisaani wa wuxuu yihi belo dhan waa yeela marna halka marna halka xadiidkana wuxuu ku yihi man yadman lii maa bayna fakayhi wa adman lahu waa kuwa ninka ii damaano qaadaya laba inuu isaga filan yahay allaanta la u damaano qaadayo labadee wey labada faki waa labada daan waxa udhaheeya arabkii wey iyo labada fakre labada gowlo waxa udhaheeyana farjigii wey labada inuu ilaaliyo yaa ii ballan qaadayaan janno u ballan qaadaa waxaa dadka baabiyey labadaas uma kolkaa faakada nabiga wuxuu qabtay bilisaani arabkiisa waqaala wuxuuna yihi kufa celi calayka korkaaga haada midkaan iska celi khatar suu u yahay saad uga gacan sarrayso wuxuu rabbi kugu kaalmeeyey labada daan carabkaaga hadduu aamusi waayo oo xan iyo been iyo baxti ka aamusi waayo labada daan dhab ku sii asigaa dhaqaaqi kara adaa ka gacan sarreeya marka haddaasa labada daan u kala qaata maxaa sheegaysa isnada kaa baqlaa kaa geli sidoo kale farjiga hadduu ku dhaqdhaqaaqo labada dhowda ku ka baxay waxba meel dara wuu ku yaalaa wax kaa tabaroon maaha adaa ka gacan sareeya sidaa daraadeed baa rabbi labada bawda kuugu kaalmeeyey iyo labada daal si aad ugu qabato markuu ku boobayo ilan maskaxda aad ku shaqaynaysa kolkaa waxa dad baabi'iyeen labadaw markaasaa rasuulku yihi faakada bilisaanihi yuu qabtay waqaalo wuxuu yihi kufa calayka hadaa kan iska dhici mucaad baa markaa yaaboo yihi oo sidan sahlan in awiya maalin u submayno miya haddana waxa arabkaan aan ka sheegayna nala weydiinaya quntu waxaan idhi mucaad wey yaa nebiyallah alla nebigiisiyo wa inaa anaga muslimiinta lamuwaahaduuna ma nala qabanaya bimaa wax miyaa naloo qabanaya natakalamu aanu ku baarano bihi oo waxaan awiya maalin subayna hadala ma naloo qabanaya nabiga arag siduu ula hadlay mucaad faqaale wuxuu yihi sakilatka umuka habartaa ku weyday waxal yakubu naasa dad ma ku rida fi naari naar gudaheed calaa wujuuhihim afgembi aw calaa manaakhirihim sanba cagaar mu ugu ridaa ilaa xasaa'idu alsinatin carabka waxay ku riideen marka la gaaloobayso carabka lagama gaaloobo marka been la carabka maaha shahaadatu zuurkiisa carabkii maaha kufrigiisa carabkii maaha nifaaqiisa maaha kolka balaayo dhan waxaa cabiraya ee ku dhawaaqaya soo carab maaha dad waxa dhameeyey ma wax kala carabka waxay ku hiigeen bay ku cadaamuteen oo dad dhameeyey adigana markaasaa tiri waxaan ku hadalla ma naloo qabanaya wainaa anaga lamuwaahaduuna kuwa la qabanaya miyaanu nahay bimaa waxaan natakalamu ku hadalay bihumaaga faqaala markaasaa nabigu yihi sakiradka umuka habartaa ku weylay ee wahal yakubu naasa dad ma rida fi naari naar gudaheed calaa wujuuhihim wajiyaalkooda korkooda aw calaa manaakhirihim shankooda korkiisa ilaa xasaidu alsinatihim arabyaalkoodu waxay hiigeen oy kasbadeen waxaan ahayn miyaa naar laysugu afgembiyo rawaahu tirmidi imaamu tirmidi baa xadiidka wariyey wa qaala tirmidi wuxuu yihi xadiidun xasanun saxiixu wallahu aclam